rab lcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu waxaan joognay xadiidkii camr bni shucayb ayaa noogu soo dembeeyey wacan camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam laysa lilqaatili min almiiraati shay waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah faraa'idka axkaamtiisaan kasoo hadlaynay waxa uu yidhi laysa lilqaatili qaatilka midka wax dilay uma sugnaanin min almiiraati dhaxalka shay-un waxba ugama sugnaanin rawaahu nasaa nasaa'i baa wariyey iyo daara qutniyu iyo daara qutni wa qawaahu ibnu cabdilbar ibnu cabdilbarna waa xoogeeyey wa acalahu nasaa'iyu iyu nasaa-ina xadiidka waa cilleeyey wasawaabu waqfuhu calaa cumar wasawaabu sida sawaabkaana waqfuhu weyaan inuu ku joo mawquufnimadiisa calaa cumar uu ku egyahay ayb nasaa-i xadiidka waa cilleeyey dahabina sidoo kale u cilleeyey siyar aclaami nubalaaga wuxuuna sheegay xadiidku inuusan ansaxaynin sababtoo ah jamaaco ayaa xadiidka warisay can camr bni shucayb can cumara min qowli waa midda xaafidka uu gadaalka ishaaray wasawaabu waqfuhu calaa cumara uu yiri taasay u badan yihiin ruwaaddu inay xadiidka mawquufnimo lagu wariyo ayay u badan yihin laakiin shawaahid badan buu leeyahay mawquufka laftirkiisa waxaa laga yaaba inuu xukmu rafci yeesho maadaama marka maxalkii laga qadinayo qofkan de waxa looga qadinayo un daliil inay asxaabtu haystaan ayb shawaahid kalena waa leeya irwa sheekh alalbani raximah llah irwaa ulhaliilka uga hadlay ayb wacan cumara bni lkhadaab radia allahu canhu xadiidkana marka waxaa laga qaadanaa qaatilku inuusa dhexlaynin qatliguna uu yahay maanic oo min mawaanic alirti ah wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam aan maqlay yaquulu xaal ou odhanaayo maa axraza alwaalidu waalidku waxa uu koobsado ou urursado oo uu maal ahaan u hela yani aw ilwaladu ama waladka ilmuhu ay helaan fa huwa kaasi licasabatihi yaas ayuu usugnaaday casabadiisa man kaana ciduu dooni ha ahaadeen licasabatii fahuwa kaasi licasabatihiba usugnaaday man kaana cidow ahaadaba rawaahu abu daawuud wanasaa-iy bnu maajah wasaxaxahu bnu lmadiniy wabnu cabdilbar cali bn lmadini ibn cabdilbar xadiidku waa saxeix yeeleen waana xadiid marka maqbuul ah xadiidkan marka sa waxaa laga qaadanayaa wixii waalidka ama welad ama ilmuhu ay helaan maslabadaa wax ka qaadanayso hadday dhintaan ayagu yani dadki ayaga dhexli lahaabaa wax ka helaya maa wixii axraza ou urursado alwaalid waalidka awlwaladu ama weladka oo ururiyo oo dhaxal ah fahuwa licasabatihiba usugnaaya casabadiis isaga dhexli layd baa iskale nacam oo ayagaa ka dhexlaya hadhow man kaana cidou doonaba ha ahaadee rawaahu abu daawuuda wanasaa-iy bnu maaja saxaab ibnu madiina wabnu cabdilbar wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yidhi alwalaau waluhu luxmatun waa hilib waa cad hiliba ka luxmati nasabi nasabka hilibkiisa oo kale lamid ah laa yubaacu lama gado walaa yuhabal ma hibeeyo mana la gado mana la hibeeyo marka welihi in wax lagu dhexlaayo ay ishaara marka maadaama nasabka uu lamid rawaahu alxaakimu min ariiqi shaaficiyi can maxamed bn xasan can abi yuusuf wasaxaxahu ibnu xibbaana waacalahu lbayhaqiyu xadiidka bayhaqina waa cileeyey sababtoo ku cileyn isnaadka xadiidka idiraab baa ku jira ikhtilaaf fara badanna waa ku jiraa matni saxiixana waa waa matniga soo hormaray ee yani kitaabulbuyuuc noogu soo hormara ayaana ka saxeixsan oo nahaa rasuulu llahi sal ll ly slam can bayci alwalaa'i wahibatihi taasuu marka ujeeda calaa kulli xaal xadiidkan marka ciladiis idiraab ayaa ku jira laakiin weliba isaga mar walba laman iibi karo mana la hibey karo taa iyadoo xugun jiro wacan abi qilaabata can anasin qaal qaala rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam afradukum kan idinkugu dhexal yaqaansan zayd bnu thaabitin waa zayd bnu thaabit akhrajahu axmedu ayaa soo saaray waalarbacatu siwa abi daawuuda marka laga reebo wasaxaxahu tirmidiyu tirmidina waa saxiix yeelay wabnu xibaana waalxaakim iyo ibnu xibaan iyo xaakim waucila bilirsaali xadiidka irsaalna waa lagu cileeya xadiidkan marka irsaal baa lagu cileeya ibnu kathiir irshaad ulfaqiih juska labaad safxada boqol iyo labaatan iyo lix waxa uu yidhi wa akhraja albukhaariyu fii saxiixihi bukhaari wuxuu saxiixiisa kusoo saaray likulli ummatin amiinun wa amiinu hadihi اlumma abu bukhaari intaasuu soo saaray marka xadiidkanna marka oo hadda abi qilaaba can anas waa xadiid asxaab fara badan ay ku jiraan oo nin walbaa meeshii uu ku fadli badnaa uu ku sheegay nebiga marka waxa uu kasoo qaaday marka bukhaari isagoo intaas oo dhan wuxuu kasoo qaatay fadliga abu cubayd abuu cubayda caamir ibnu waxaa weeyaan jaraax radia allahu canhu ayuu kasoo qaaday marka bukhaari marka taas isaga wariyey faqad oo keliya markaasu ibnu kathiir wuxuu yihi walam yadkur ilbaaqi inta kale ma sheegin oo uu ka mid yahay kan afradukum zayd ibnu thaabit uu ka mid yahay fatakallama annaasu fii dalika arrintaa marka dadku waa ka hadleen oo muxadisiinta faqaala daara qudniyu daara qudni wuxuu yidhi ina dalika lam yasmachu abuu qilaaba min anas abuu qilaaba anas kama uusan maqlin wainamaa huwa munqadicun ee sanad munqaic sanadku waa munqaic sidaasoo kale marka wuxuu yihi ibnu kaiir qultu wakadaa rawaahu jamaacatu can khalid alxadaa can abi qilaabata mursalan ibnu kaiir marka wuxuu yihi waxaan leeyahay anigana rag fara badan baa abi qilaaba xadiidka ka weriya isagoo mursal ah oo yani abi qilaaba qaala rasuullah sal ly slam abuu qilaabana ma arag ma arag nabiga caleyhi salaatu wasalaam waana midda marka xaafidka uu sheegayo uu leeyahay cilla bilirsaali u leeyay irsaala lagu cileeyay oo yani aljamaaca dadka tirada badan waxay u wariyeen mursal ahaan marka riwaayadan ayaa ayaa ayaa marfuuc ka dhigtay iyadana cilla oo inqidaaca ku jiro bayn abi qilaaba iyo anas saasuu xadiidkuna daciif uu ku yahay ayb laakiin zayd ibnu thaabit inuu dhaxalyaqaan ahaa cumar iyo dad badan baa sheegay asaabtami ayb faraaska inaasuu ku dhameeyey marka baabulwasaaya dardaarankiibuu ubaab yahay dardaaranka ayuu u baab yahay alwasiyat waxaa la yidhaha cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda almowti waqad yasxabuhu tabarucu alwasaaya waa jamcu wasiya weeyaan waxaana wasiyada la yidhaahdaa caqdun cahdun khaasun cahdi khaas ah ballan gaar ahaaneed mudaafun ilaa maa bacda almowt dhimashada kadib loo idaafeeyo oo qofku marku dhintay kadib waxa waxaa hala sameeya waa cahdi khaas waa ballan khaasa oo markii laga baxo yani markii oo dhimashada kadib loo idaafeynayo ahaanayso waqad yasxabuhu tabaruc tabaruc inuu la socdana waa laga yaabaayo qofku inuu yidhaha intaasaan maalkeyga sadaqeeyey markaan dhinta kadib waxaa loo shardiyaa marka wasiyada inay saxiix noqoto alcaqlu waalxuriyatu marka shuruudeedana waxaa weeyaan oo ay ku ansaxayso alcaqlu waalxuriyatu qofku inuu caqli leeyahay haddii caqliga ka tago cuduraa ku dhacay caqligaa tegey ama majnuun waayo dawsiyadiisu ma ansaxayso waalxuriyatu addoonna wasiya kama ansaxayso nacam labadaa shardi baa loo shardiya ilmaha yaryarka waa ka ansaxaya hadduu mumayis yahay cunuga yarka oo mumayiska ah oo yacni wax kala sooci karo toban jir labiyo toban jir iyo wax lamida ah waa ka ansaxaysaa marka isaga saasaa marka imaam eh, aimada maalik iyo imaam axmed iyo imaamu shaafici fii qawlin qowl imaamu shaafici saas sida uu sheegayo waa saas waay laakiin sida adharka qowlka adharka imaamu shaafici yani shaaficiyada qowlkooda adharka ah waxaa weeyaan inuusan ansaxaynin ayagii xanafiyadu saas yaqlaan imaamu maalik muwadaa wuxuu kusoo saaray ana cumara ajaaza wasiyata gulaamin lam yaxtalim aharkaasaa daliil u ah marka cumar radia allahu canhu ayaa wuxuu ogolaaday ou socodsiiyey dardaaran ou dardaarmay nin aan qaan gaarin cunug aan qaangaarin dardaarankiisa bayhaqina wuxuu yidhi imaamu shaafici aharkan sixadiisa ayuu ku xiray mas'alada oo wuxuu yidhi haddii aharkan ou ansaxo in cumar uu ogolaaday qultu bihi anigana in mayid dardaarankiisu ansaxayaan qabaa buu yidhi ibnu xajar marka waxa uu yidhi waana wahuwa qawiyun aharkan waa ahar xoog badan faina rijaalahu iqaatun rijaashiisu waa iqaat walahu shaahidun idan marka e, shaaficida qowlkiisan waxaaba qowlkii awal uu ku tegey iyo markaa isu geysid tacliiqiisan oo aharka sixadiisa uu ku xiray mas'alada xukunkeeda waxaa laga qaadanayaa marka de in marka e, yani min xayu daliil ay xoog badan tahay in marka uu ansaxayo ayb marka caqli iyo keliya baa waxaa loo shardiyaa keliya caqli iyo xuriya islaam looma shardiyo gaalka waa ka ansaxa wasiya waa ka ansaxa can ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey ibn cumar ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulku waxau yidhi maa xaqu mri'in qof xaqiis ma aha qofkaasoo muslimin muslim ah lahu shay-un kaasoo lahu ou u sugnaaday shay-un shay yuriidu ou rabo an yuusiya inuu ka dardaarmo fiihi shaygaas yabiitu inuu baryo leylatayni laba habeen bari inuu baryo uma sugnaanin xaq uma laha inuu baryo laba habeen qof intaa isku haysto ilaa haddii uu baryayo wasiyatuhu wasiyadiisu maktuubatun ay qoran tahay maani cinda agtiisa ilaaba wasiyatuhu dardaarankiisu maktuubatun uu yahay mid la qoray cinda agtiisa lagu qoray muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa xadiidka soo saareen ayb xadiidkan maa xaqu mri'in muslimin qof muslim xaqiis ma aha muslimintan marka kharajat makraj algaalib ayay kasoo baxday falaa mafhuuma lahu marka mafhuum ma laha maa xaqu mri'in muslimin ma oranaysa marka muslimaa la sheegay gaalka wasiyadiis ma ansaxayso la dhihi maayo waa qeyd ama shar waa wasfi kusoo baxay kharaja makraj algaalib taasay marka ay culimmada leeyihin wasiyada gaalkana waa ansaxaysaa fi ljumla ibnulmundirna ijmaacuu soo guuriyey inay ansaxayso wasiyat lkaafir inay ansaxayso ibnulmundir ijmaacuu soo naqliyey oo soo guuriyey bacdi alculamaa baa waxay isweydiiyaan dardaaranka waxaa loo jideeyey qofka thawaab inuu kusii helo markuu dhinto kadib ajrigiisu inuu usii socdo ziyaadatan fi lcamal ayaa ilaahay ugu talagala camalkaaga inaad kordhisato gaalkuna ad camal ma lehay dheheen say marka taas ay ku dhacaysaa hadal marka noocaas oo kale ah ayay keeneen waxaa lagu jawaabay marka iyada eh, wasiyadu waxay lamid tahay a layidhi xoreynta oo kale caqdiga wasiyada iyo caqdiga ictaaqi wax lagu xoreeyo waa isku waa waa waa cuquud isku mida waa taqriiban waana ka ansaxaa qofka dimiga inuu addoon xoreeyo ninka dimiga addoonkiisa haddoo xoreeyo waa ku xoreeya oo waa ka ansaxay kastoo aysan wax u noqonaynin ad aakhiro uusan tawaab uga helaynin laakin waa ansaxa cidqigaas fakadalika wasiyadiisuna waa ansaxay hadii marka wasiy wasiy u sameeyo marka qaydkan ma xaqu mri'in muslimin isaga waa wasfi haalibi ah wasfi oo hadda mafhuum laga dhala oo la dhahayo yani mafhuumulmukhaalafihiisa lama isticmaala maa xaqu mri'in qof xaqiis maaha muslimin oo muslima kaasoo lahu shay un shay oo usugnaaday yuriid doonaa an yusiifiy inuu ka dardaarmo yabiitu inuu baryo leylatayni laba habeen baryaayo xaq uma laha ilaa wuxuu baryayaa walxaalo wasiyatuhu dardaarankiisa maktuubatun uu yahay mid la qoro cindahu agtiisa halkaana marka waxaa laga qaadanaya ilaa wasiyatuhu maktuubatun alictimaadu bilkitaaba inuu qoraalka la cuska karo mar haddii nebigu yidhi sala allahu caleyh ali wasalam ilaa laba habeen inuu baryo uma aha ilaa hadduu baryaayo laba habeen dardaarankiisa inuu u qoran yahay maaha marka ninka haddii uu dardaaran caawo qoro ee eh, uu dhinto qoraalkaas waa la cuskanaa marka xuquuq ayaa ka ratib mayso waana waana muctamir xadiidku marka waxaa laga qaadanaa kitaabada in axkaamta loo cuskan karo qoraalka in la cuskan karo ayaa laga qaata ayb waxaa kaloo culammada xadiidkan ka qaataan dardaaranku inuu waajib yahay bacdi alculamaa saasay ka qaataan nacam oo dardaaranka ay ka qaataano waxaana sidaas ku tegay imaamu zuhri iyo abu mijlad laaxiq ibnu xumayd cadaa dalxata bnu musarif iyo dad kale aimo kale bayhaqina imaamu shaafici buu ka sheegay qowlkiisa qadiimka inuu sida ahaa ayb sidaa ayuuna ku tegay isxaaq ibnu raahuuya iyo daawuud ahaahiri abuu cawaanat alisfirayinina waa doortay ibnu jariir dabari iyo dad kalena saasay doorteen nacam ibnu cabdilbarna inuusan waajib ahayn oo ijmaac soo raray nacam ibnu cabdilbar ayb ilaa wuxuu yidhi ijmaaca ku guntamaysi waa manshada wax yaroo ayagu wuxuu yidhi jamaacada ka baxday unbaa wujuubkan sheegtay buu yidhi ayb laakiin waa ujeeda aymo badan inay yihiin waxaade shuduud lagu sheegi kara inaysan ahayn ayb inuusan waajib ahaynna wuxuu u daliishaday dardaaranku inuusan waajib ahayn wuxuu yidhi qof hadduu dhinto isagoon dardaarmin maalkiis waa la qaybina dhaxaltooyadii la wada siina hadday dardaaranku waajib oo ahaan laha waxaa la dhihi laha qayb meel dhiga dardaarankii u dhiga maadaama ninkan uusan dardaarminaa la dhihi lahay mar haddii maalkii kulligiis la wada qaybinayo de dardaaranku in xaq waajiba ah uusan ahaynaa laga qaadanaa buuyii naam aayadda sheegaysa wujuubka laga qaadan karo kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayn aayaddaasna mansuuqo waayo oo ibnu cabaasaa ah saas yiri bay dhaheen nacam aayadda iyada marka waxaa loogu jawaabay jihay mansuuqa ay ka tahay oo jihada ay ka tahay waa waalidka waalidka waa laga nasaho hadda waalidku dardaaran maa nasa dhaxalka wax ku yeesha sidoo kale dadka qaraabada ah iyagana waa laga nasakay qaraabadaas oo oo dhaxal qaadanaysa aayadda dhinacaasay mansuuqa ka taamaana dadkii aan dhaxalka qaadanaynin ayagu waa loo dardaarmi karaa weli aayadda baaqi bay u tahay qowlka ibnu cabaasna naski oo mudlaqa laga fahmi maayo qawlka ibnu cabaasna naski mudlaqa laga garan maayo ma laga fahmaayo ayb halkan marka kelmadan maa xaqudaas wax marka hadalka keenaya imaamu shaafici se wuxuu ku macneeyey bilxasmi waalixtiyaad xaqa waxaa loo jeedaa yani dadaal iyo iyo waxgoosasho mana qof muminana uma haboono inuu wuxuu yidhi inuu mawdku iska iloobo inuu mawdku iska iloobo ma u haboono dardaarankuna wuxuu tusaa mowd in la xasuusanya ayb keyrkiis waxay yidhaahdeen xaqan waxaa loo jeedaa ashay u thaabit shay kastoo sugnaado xaqaa la yidhahda nacam sharcigana xaq waxaa lagu yidhaahdaa alxukmu haabit xukun kastoo sugan sharcigu xaqu u yaqaana marka waa ka caamsan yahay wujuub iyo nadbi iyo mubaax intaasuu soo wada noqon karaa xaqa marka oo sharcigu uu sugay qad yakunu waajiban waqad yakuunu mustaxaban waqad yakunu mubaaxan inuu mubaax ahaadana waa iska dhici kartaa qurduba isaga saasuu sheegay kadib marka culamada wujuubka xadiidkan xadiidkan marka wujuubkii inuu wasiyadu ay waajib tahay waa u muuqdaa aayadda marka loo geyno waaba xoogeysanaya marka oo yani wujuubkiiba xoog yeelana culummada qaarkood marka ayagu culummada qabto wujuubka ee aan soo sheegnay iyagoo haddana waxay isugu khilaafeen qaar yidhaahday wasiyadu fil jumlatiba waa waajib qaar kale oooo iyagu yidhi abu thawr uu mid yahay yani wasiyada filjumla waajib ma ah ee waxay waajib noqonaysaa marka xaq lagu leeyahay maalan deynaa lagugu lahay xaq baa ilaahay kugu lahaa xuquuqda alle xuquuq aadami iyo wax ku tacalluqa noocaas ayaad qabtaa waajib waa dardaaranka markaa inaad dardaaran sababto a waxaa la weynayaa xuquuqdaas haddii dardaarankii la waayo ayb soo ma garan marka idan marka qowlkaasaad moodaa qowlka ugu acdalsan inuu yahay wallahu aclam oo in la yidhaha haddii adiga markaas duyuun iyo xuquuq ay kugu tacalluqdo inaad dardaarantaha waajibay noqoneen markaas haddii duyuun iyo wax hadda kugu tacalluqa aanay jirinna dardaaranku inuusa waajib noqonin waa la arkaa hadalkaas marka abu thawr aad moodaa in marka darfaha mas'alada uu soo aruurinayo xadiidkan marka intaasba waa laga qaatay y wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi bu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ana anigu duu maalin maal ku u saaxiib ah ayaan ahay walaa yarisunii mana idhexlaay ila gabar ma ahno li aniga ii sugnaatay waaxidatun oo keli ah hal gabar unbaa idhexlayso waa mar ou maka ku jiraday hayd weliba marka isaga ou markaa hal gabar keliya unbuu ilmo ka dhalay ou lahaa dagaal damba laakiin waa noolaaday ilmo badan buuna dhalay sacad radia allahu tacaala canhu afa atasadaqu ee ma sadaqeeyaa bitulutay maalihi maalkeyga saddex meelood oo meel ma sadaqeeya saddex meelood oo laba meel ma la baxa qaala laa buu yidhi maya qultu waxaan yidhi afa atasadaqu ma sadaqaystaa bishatrihi maalkayga nuskiisa qaala waxau yidhi laa may qultu waxaan yidhi afa atasadaqu ma sadaqaysanayaa bihulusihi maalka saddex meelood oo meel qaala waxa uu yidhi athulusu yani hulukii kaafil oo kugu filan yahay wathulusu huludku katiirun waa fara badan yahay buu yii athulusu thuluka kaafin yani waa kugu filay in khabar loo soo qadaro athulusu kaafin ama athulusu in la yihaha ficil loosoo qadaro yakfiika thulusu in faacil laga dhigo yakfiika adiga waxaa kugu filan athulusu ayaa kugu filan wthulusu thuluskuna kaiirun mid badan waaye waa badan yahay athulusa iyadoo mansuuba ana waa soo aroortay marka haddii la yidhaha athulusa wthulusu kaiirun waxaa weeyaan mansuubun biliqraa iqraa lagu nasbinaa oo ilzami thulutha war thuluka ogow thuluka laazim saddex meelood meel laazim ah, macnaheeda laga oo mansuub biliqraa ay tahay laakiin athuluthu athuluthu thuludkii kaafin mid kugu filan waaye wathuluthu thuludkuna kathiirun waa badan yahay meeshan waxaa laga qaatay marka in laga yareeyaba inay fiican tahay thuluka lidalika abubakar iyo cumar waxaa laga wariyey waxaan jeclaystay in dadku iyo ibnu cabaas iyo inay dadku hulud ka indhalaabaan oo ay huludku iska yara hoos ka aadaan maadaama nebigu yidhi waa badan yahay huludku in hoos laga aado khumus iyo rubuc iyo wax lamida ah la dardaarmo asxaabta abubakar iyana saasay sameeyeen inaka adiga marka waa cilaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu le inaka adiga antadara inaad ka tagto warahataka kuwii ku dhexli lahaa agniyaaa iyagoo agniyo ahoo dadka ka deeqtoon yaa khayrun khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto ka khayr badan caalatan ayagoo fuqara ah yatakafafuuna annaas dadka wax weydiisanaya dadka baryaya caalatan iyagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa dadka baryaya yani taa waxaa wey waxaa kaaga fiican ayagoo waxaysta inaad ka tagtid xadiidkan marka isagu baabulwasiya meesha uu ka quseeya waxaa weeyaan dardaaranka qofku inta uu dardaarmi karto inuu inta uu dardaarmi karo hulud ayaa ugu badan huludna waa maalkiisa saddex meelood oo meel saddex meelood oo meelu dardaarmaya sababtana waxay tahay maalkiisa o dhan hadduu dardaarmo waxaa imaanayo dadkii asaga dhexli lahaa inuu ka eexdo sharcigu marka cadaalad fara badan buu sameeyey qofkiina waa u daneeyey oo maalkiisii markuu sii dhimanayo qayb inuu ilaahay ajrigeeda uu kayd ka sii dhigto ee dadkii isaga dhexli lahaana in wax looga tago waa waa ujeedaa waxaa kaloo imaanaysa iyadana qofka dhaxalka wax kuleh inaan dardaaran loo sameynin isagoo dhaxalkiiba wax ku leeyahay markaa sharcigu fiiri qofka dardaar oo dhimanaya waa ixsaan buu u sameeyey dadka kale oo qaraabada oo aan dhaxalka lahayn ixsaan u sameeyey kuwa dhaxalka lehna ixsaan buu u sameeyey sharciga marka cadligiisa fiiri <coughs> ayb inaka antadara inaad ka tegtid warafat marka taasuu ku celiyey athulutu wthulutu katiirun athulutu yani yakfiika thuluth ama athulutu thulutku kaafin mid kugu filan waayo wathulutu thulutku katiirun waa fara badan yahay oo thulutku isaga waxaa weya waa badan yahay marka in laga indha laabaa fiican oo laga la iska hoos looga dhaco wuxuuna ku cileeyey inaka antadir inaad ka tagto warasataka akniyaa xaal ayiin kuwo yani waxhaysto khayrun yaa khayr badan min an inaad ka tagto caalatan fuqara iyagoo ah yatakafafuuna annaas dadka wax weydiisanaya wacan caaishata radia kanu markaa xadiidkan wuxuu xadidayaa wasiyada ama dardaar wacan caaishata radia allahu canha ana rajula nin ata nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ina ummii hooyaday uftulitat waa la dafay nafsuhaa nafsadeedii ayaa laga dafay bimacnaa waxaa weeyaan iyadoo sikadiisay u dhimatay walam tuusi mana dardaarmin wa adunuhaa waxaan malaynayaa low takallamad hadday hadli lahayd tasadaqad inay wax la bixi lahayd afalahaa ajrun ajri ma leedahay in tasadaqtu canhaa haddaa xaggeeda ka sadaqeeyo qaala nacam buu yidhi haa mutafaqu calayhi walafdu limuslim qofkii dhintay oon dardaarmin haddii wax laga sadaqeeyo wiilkeeda ama qof lamid oo ka sadaqeeyo oo waxaa marka in taas ay anfacayso wacan abi umaamata albaahiliyi radia allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay buu yidhi yaquul isagoo odhanayo ina allaha alla qad acdaa wuu siiyey kulla dii xaqin mid kastoo xaq u saaxiiba xaqahu ayuu siiyey alle mid kastoo xaq u saaxiiba xaqiisii uu siiyo dhaxalkii uu ku lahaa falaa wasiyata dardaaran liwaarisin mid wax dhexlaayo uma sugnaayo nin wax dhexlaayo oo dhaxalkii qofkii dhaxalkii dhaxal qaadanayo dardaaran male male ninka inuu wiilkiisa u dardaarmo uu yihaa wiilkeyga intaasaan u dardaaran hadhowna dhaxalkiina ou qaato dardaaranna uu gooni u qaato mayo ma banaano rawaahu axmedu baa weriye walarbacatu ila nasaa-iya ma ahane waxasanahu axmedu watirmidiyu waqawaahu bnu quseymata wabnu ljaruud waa xoogeeyey warawaahu daara qutniyuna xadiidka waa weriyey min xadiidi ibni cabaas radia allahu canhuma wazaada waxau ku ziyaadiyey fii aakhirihi ilaa an yashaaa alwarafatu dadka kale xalka wax kale inay doonayaan maane ilaa an yashaaa inay doonayaan maane alwarafatu kuwa dhaxaltooyada leh dadka kale ee ninkan loo dardaarmi rabo dadka wax la dhexlaayo oo dhexalka la qaybsanayo inay u ogolaadaan maaha aha waisnaaduhu xasanun buu yiri xadiidka isnaadkiisu waa xasan buuyiri ziyaadadan laakiin waxay ku timid min xadiidi camr bni khaarija iyo xadiidka ibni cabaas xadiidka ibni cabaas oo hadda uu sheegaayo iyo xadiid camr bni khaarija nacam iyo camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi wax marka ibnu kahiir wuxuu yidhi walaa yasixu shayun min dalika wax intaa kamida intaasoo duruqba wax ansaxayo maaha walaa yasixu shayun min dalika calaa ana ashaaficiya rawaa asla alxadiidi mursalan marka horeba shaafici riwaayaadkan intooda badan waaba ka jeestay mid mursalo o oo mujaahid oo irsaalinaayo ayuu soo saaray oo wariyey marka waxaa weeyaan isku soo duuduub ziyaadadan ilaa an yashaaa alwarata waxaa weya waa ziyaado waa ziyaada munkara ah macana ruwaadda akarkooda waxaa weeyaan ma aysan ziyaadadan ma aysan sheegin ayb sheekh alalbanina riwaalukhaliilka wuxuu ku yidhi wayanbagii an yakuuna hada alxadiidu munkaran waxaa aboon xadiidkan inuu munkar yahay calaa maa taqtadiihi alqawaacid alxadiidiya qawaacidda xadiidtigu sida ay keenayso fainahu qad ruwiya biisnaadayni aakharayni xadiidkan laba isnaadoo kalea lagu wariyey waa isla riwaayat ibni cabaas iyo camr ibni khaarija can ibni wahumaa khayrun min haadayni laba isnaad oo labadan isnaadoo ziyaadadu ay ku jirto ka khayr badan ayaa lagu wariyey mana adif ilaa dalika weliba waxaad ku dartaa annahu jaa min duruqin ukhraa xadiidka duruq kalena inuu ku yimid can jamaacatin aakhariina jamaaco kale xaggooda uu ka yimid oo min asaxaaba bacduhaa saxiixun laysa fiiha haadihi ziyaada intaasoo duruq ziyaadada saxaabada tirada badan ee laga wariyey ziyaadadan ma aysan sheegin e, e, e, duruqda looguga weriyey laba dariiq keliya lagu sheego dariiqii camri ibni khaarija iyo dariiqi ibni cabaas isla labadoodan dariiq ibnu cabaas iyo camri ibnu khaarijana laba isnaad oo kale oo labadooda ka kala imaanayo oo aan lagu sheegin ziyaadadaa jirta marka labada isnaad oo ziyaadada aysan ku jirin ibnu cabaas iyo camr ibni khaarija iyo duruqda xadi saxaabada kale xadiidka markay werinayaan ka imaanayso isku gey kulligood marka waxaan duruqdaas badan ziyaadadan laguma sheegin waxaad garanaya marka in dacfi marka ziyaadada oo ku jiro ziyaadada marka waa ziyaada munkara ilaa in shaa alwarasa marka xukunka kasoo baxayo xugun daciif ah, xugun marka marjuux ah. mar walba marka qof dhaxaltooye ah in wax loo qof dhaxal qaadanayo dardaaran marna malaha ama ha u ogolaadaan ama yaysan u ogolaanin xaafidka laftirkiisa isnaadka talkiiska waa dacfi buu ishaara wa can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi in allaha alle tasadaqa calaykum waa idinku sadaqaystay bihulusi amwaalikum maalkiina saddex meeloodoo meel cinda wafaatikum markaad dhimanaysaan agteeda ziyaadatan liajli ziyaadatin buu idinkugu sadaqaystay kordhin fii xasanaatikum xasanaadkiina uu ku kordhinayo ziyaadatan ziyaado darteed fii xasanaatikum xasanaadkiina dhexdeeda la ziyaadinayo ziyaado ay u ahaanayso rawaahu daara qudniy daara qudni baa weriye xadiidkan marka shawaahiddiisu xasan ku noqonaya suu sheegi doona ibnu xajar waakhrajahu axmedu wlbazaaru min xadiidi abi darda wabnu maajahna xadiidka waa soo saaray min xadiidi abi hurayra wa kulluhaa dhammaanna daciifatun weeyaan laakin qad yaqwaa inuu xoogoobaa la arkaa bacduhaa qaarkood bibacdin qaar kale uu ku xoogoobo wallaahu aclam ibnu kathiirna saasoo kale ayuu yidhi saddexdan duruqba markuu sheegay kadib buu wuxuu yidhi laakin qad yaqwa alxadiidu biindimaami bacdi hadihi duruqi ilaa bacdin marka waxuu yidhi waxaa dhici karta xadiidka inuu duruqdiisa qaar qaarka kale uu ku xoogeysto fayustadallu bihi waxaa loo deliishanaa marka calaa ana man tabaraca wahuwa fii maradin makuuf anahu taruju wasiyatuhu tukhraju wasiyatuhu min athulj waxaa laga qaadanaya marka qofka haddii jiro oo cabsi ay gelinayso dhimasho looga baqaayo qofka ay ku timaado marka inuu tabaruciisi inuu ansaxayo tabaruci karo hadhowna marka saddex meeloodoo meel un laga bixinayo xadiidka sheekh alalbanina waa xasaniyey marka xadiidkana xadiid xasana ah ogeya xikmada marka ku jirto wasiyadaana laga qaadanaya baabu lwadiicati wadiicadii amaanadiibuu u baab yahay alwadiica wadiica waxaa la yidhaha waa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi man uudica qofkii loo ammaanaysto wadiicatan ammaano lagu ammaanaysto falaysa caleyhi korkiisa ma aani ooma damaanayo akhrajahu ibnumaaja ayaa soo saaray wa isnaaduhu daciifun xadiidka isnaadkiisu waa daciif ayb oo sanadkiisa almuhana bnu sabaax ayaa ku jira waana matruuk wa baabu qasmi sadaqaati nataqadama fi aakhiri zakaa baabkan marka wa baabu qasmi sadaqaati sadaqada qaybinteedana sida loo qaybinayana taqadama waa soo hormaray fii aakhiri kitaabi fii aakhiri zaka ayuu kusoo hormaray wa baabu qasmi alfay-i waalghaniimati haniimada iyo fayga qaybintoodana baabka ku saabsan yati waa imaanaya caqiba aljihaadi jihaadka dadaashiisa ku imaanayuu ku imaan doonaa in sha allahu tacaala marka baab mustaqilo oo waxyaabaha sida amwaasha sida loo qaybiyo uma uusan gooni yeelin keliya marka meeluu ku kala dardaray munaasabka u wada tahay xadiidka camr ibnu shucayb marka macno ahaantiisu waa saxiixo qofkii wadiicadii gacantiisu hadday tahay yaddu amaana hadday tahay oo gacantiisa gacan wax lagu ammaanaysta hadday tahay hadduusan isagoo ku tacadinin ma damaanayo hadduu ku tacdiyana waa damaanaya oo in xukunkeedu saas